بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu maanta ka bilaabaynaa cashirkeenna boga koob iyo sideetanaad alisticaara atamhiiliya qeybta afraad ee isticaaradu ay leedahay alisticaara atamhiiliya qeybta afraad ee isticaarada alamila haddaba isticaara tamhiiliya haddaynu aragno waxaa looga jeedaa isticaara tamhiiliya ama loo isticmaalaaba awal hore waxaynu arki jirnay kelmad majaas noqotay ama kelmad macnaheegii macno aan ahayn looga jeedo ayaynu arki jirnay laakiin maanta halkan waxaynu ku arki doonaa biidn illahi tacaala tarkiib idil ama jumlo idil oo majaas ah waa jumlo idil oo dhammaystiran oo sideeda majaas u aweeyaan waa tarkiib idil oo siduu u dhan yahay majaas noqonaya oo kolkaa la odhanayo tarkiibka iyo jumlada ayaa majaasa cashirkeenani wuxuu ka hadlayaa maahmaahyada maahmaahoo dhani markaad qiimayso waa majaas macnihii loo yaqaanay macno aan ahaynna waa looga jeedaa maahmaahoo dhan markaynu ka hadlayno maahmaahoo dhani waa majaas markaa macnihii loogu talagalay macno aan ahayn ayay tilmaamaysaa waayo waxa wey bal aduu soomaaliga xasuuso haddaad hal maahmaah oo maahmaahyada soomaaliga ah aada xasuusato waxaad ogaan doontaa inaan macnihii loo dejiyey ee xaqiiqada ahaa maahmaahdan aan looga jeedin baad xasuusan doontaa kolkaa macnihii rasmiga ahaa ee loo dejiyey loogama jeedo weeyaan warku ee macno kalaa looga jeedaa alisticaara atamhiiliya isticaarada tamhiiliyada loo yaqaan almhila aada sayfu seeftii waxay dib ugu noqotay ilaa qiraabihi gelkeegii waxalla laytu aarkiina wuxuu degay maniica haabihi kayntiisii cidlada ahayd amaa baradiisii ayuu fadhiistay arrin hadalkaa waxaa loogu maahmaahaa caada sayfu ilaa qiraabihi seeftiibaa galkii lagu celiyey waxalla laytu maniica qaabihi aarkii ayaa beradiisii fadhiistay waxa loogu maahmaahaa hadalkaa ninka mujaahidkaa ah ama dagaalyahanka ah ee in badan dalkiisa ka maqnaa maalinta uu dalkiisa dib ugu noqdo maalintaa ayaa loogu mahmaahaya hadalkaa caada sayfu ilaa qiraabihi waxalla laytu maniica qaabihi bal hadda kolkaa halkaasi seefina ma taalo libaaxna ma yaallo bara lagu noqonayaana ma jirte laakiin mujaahidkiibaa xaaladiisi iyo xaaladaa labadaa xaaladood laysku shabahay markaasaa labadii xaaladood marka laysku shabahay ayaa midkood midka kale loo isticmaalo loo caariyeystay ama loo ergistay in badan baynu naqaanaa soomaaligeenna waad garanaysaa ma xasuusataa mahmaada soomaaliyeed ee tidhaahda weysha adibigu ha ku qoos qaatee weysha gawrac hee dibigu ha ku culus qaatee dhaqanka soomaaliyeed waxay ahaan jirtay inay weysha jeclaadaan dhowr sababood baana keenay in weysha la jeclaado dibigu horta suuq ma lahaan jirin imika suuqanaynu ku aragnay dibidu ay leedahay awal hore dibidu ma lahaan jirin weyshuna caanaheega ayay dadka iyo reerka haysta ay ku anfici jirtay tafiirteediiyo tarankeegana waa la sugi jiray dibiga intaa midna lagama sugaynin caano laga maalana ma lahayn ilmo uu u dhalana iyo dee xoolihiiuu badiyana dibigu kama qayb qaadan jirin kolkaa oday soomaaliyeed bay abaari ku dhacdayoo markaasuu weyshii yarayd gowracay meesha wey lagu gowracay dibi muxuu filanayaa markaa weyshi waad kii la ayaa la dilay kolkaa maxaad u malaynaysaa dibigii aan dee qiimo badanba lahayn waa min baabi owla isna la gowraco kolkaa maahmaahda tidhaa weysha gowrac dibigu haku qoys qaatee bal hadda fiirso laba ninood laba nin baa kuu yimid mid saaxiibbaadtiina waa saaxiibkaayo kugu dheer wuxuu ku yidhi niyow kitaabkaa balaaqada isii ila nin kalaa ka dambeeyo idaan isgaranaynoo isaga laftiisu kitaabka kaa rabaa laakiin ismaba taqaaniin kitaabkiibaad u diiday kii ad taqaanee ahaa ku adan aqoon ma siin markaa maahmaahda idinka dhaxaysaase maxay noqonaysaa waadan ku hadalune weysha gawra dibigu ha ku qoos qaatee kolka ayaad weylahaan uga jeedaa dee weyli meesha ma joogto ninaad jecesha iyo nineedan aqoonunbaa meesha wada jooga kanaad jeceshahay baad kolkaa weysha usoo qaadanaysaa kanadan aqoonna dibi baad usoo qaadanaysaa weyl iyo dibina meesha ma joogaan mahmaahda asalkeegu waa sidaa lama bedelana waa mamnuuc in la bedelo hadday mahmaahdu dhadi ku soo baxday dhadigaunbaa loogu mahmaahaa hadday mahmaahdu qof qura ku soo baxday jamac markaad la hadlayso qofkii unbaa loogu mahmaha ilan waxan waa isticaare isticaarada lama bedelo mahmaahda lama bedelo asalkeega sidii ay ku soo baxday unbaad u haynaysaa caada sayfu seeftii waxay dib ugu laabatay ilaa qiraabihi gelkiisii ayuu dib ugu noqday waxalla laytu aarkiina wuxuu degay maniica qaabihi kayntiisii cidlada ahayd amaabaradiisii waxaa loogu maamaahaa limujaahidin nin mujaahida oo caada ku laabtay ilaa wadanihi dalkiisii bacda safarin safar dheer kadib intuu galay ayaa loogu maahmaahaa hadalkaa wman yakudaa famin murin mariidin yajid muran bihi lmaaa zulaala waa mutanabi ninkii la odhan jiray waman yakudaa famin murin mariidin yajid muran bihi lmaaa zulaala waman yakun ninka noqda daa famin af midu saaxiiba afka oo murin qadhaadh oo mariidin buka yejid wuxuu helayaa muran qadhaadh buu bihi bisababi alfami afka sababtii almaa zulaal biyaha macaan ugu ogaanayaa wuxuu ku yidhi ninka haddii ilaahay afka qadhaadh u geliyo afkaaga hadduu ilaahay qadhaadh ka dhigo dee xanuunku hayo aawadii afku hadduu qadhaadh kuu noqdo biyo kastoo macaan oo laguu dhiibaa qadhaadh bay kuu dhadhamayaan waa maahmaah uu ninkani gabay u bedelay waxaa loogu maahmaahaa maahmaahdan waxaa loogu maahmaahaa qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala shayga qiimaha leh uu tusiba waayo kaasaa loogu maahmaahaayo dee shaygan qiimaha leh haddii uu arki waayo macnuhu maaha shaygaan qiimo lahayne eh. macnuhu waxa weeye qofkaa buka waa qof buka weeyaan waman yakun ninka noqda daafamin af mid u saaxiiba afka oo murin qadhaadh mariidin oo haddana buka yejid wuxuu helayaa muran qadhaadh buu bihi bisabab ilfami afka sababtiisa almaaa zulaal biyaha macaanu uga ogaanaya biyihii macaanaabaa qadhaadh noqonaya waxaa loogu maahmaahaa beydkaa liman qof baa loogu maahmaahaa lam yurzaq aan lagu arsaaqin addawqu inuu dhadhamiyo lifahmi shicri raa'ic gabayga raa'ica ee cajiibka ah ama qariibka ah ee aadka qiimaha badan u leh qofka aan dhadhamin karaynin ayaa loogu mahmaahaa markaa qaacat jahiizatu qawla kulli khaiibin inan carbeed baa jahiizo la odhan jiray kolkaa wuxuu idhi qaacad waxay jartay jahiizatu inanta jahiizo la yidhaa qawla kulli khaiib nin kastoo aftahan ahaa hadalkiisii inantaa ayaa joojisay qacat jahiizatu qawla kulli khaiib waaa mahmaadani waxay ku soo baxday laba reer ayaa nin kala dilay kiioo odayaalinta loo saaray labadii reer ay ismari la yihiin oo dooda ka dhex taagan aan la malaynaynin ayay inani halkaa ka soo baxday inan odayaashan kolkaa ismarile ee doodaya ee labadii reer ka kala socda inan ku soo socotaa ku soo baxday inantii markay soo gaadhay waxay tidhi war ninkii dilka sameeyey ee ninka dilay reerkii uu ninka ka dilay ayaa gacanta ku dhigay kadibna way dileen maxaa lagu wada hadli markaa ninkii dilka sameeyey reerkii uu dilka ka galay ayaa qacanta ku dhigoo way dileen maxaa lagu wada hadle nin meesha ka mid ahaabaa intuu raggii sidaa weegay buu yidhi qacat jahiiza qawla kulli khaiib yartaasi waxay joojisay buu yidhi nin kastooo oo khudbad waday khudbadiisii way joojisay buu yidhi iyadaa jartay hadal haddaba lagu kala kaco qofku markuu la yimaad ayaa loogu maahmaahaa maxay qaacat qawla kulli khaiib muu nin muu jamaca aado muu qof qura lama bedelo maahmaahda gabadh bay ku soo baxday maaha waxaad ugu maahmaahi weligaa adigu dhadignimadaa unbaad ugu maahmaahi qaacad waxay jartay jahiizatu inanta jahiize la yidhaa qowla kulli khaiib nin kastoo khaiib ahaa ama aftahan ahaa qowlkiisii iyo hadalkiisii inantaa kala jartay waxaa loogu maahmaahaa liman qof yatii la yimid bilqowli lfasli hadal cad qofku hadduu hadal cad la yimaad mahmahda loogu mahmaahaa waa taa albax xiinamaa caada rajulu ninku markuu dib ugu laabto ninka alcaamilu shaqaynayay ilaa wadanihi dalkiisa markuu dib ugu noqdo lam yacud ma noqonin ninkaasi sayfan lam yacud sayfun xaqiiqiyun sayf dhabihi mayna noqonin ilaa qiraabihi galkiisii kuma noqon walam yanzil asadun libaaxna ma fadhiisanin xaqiiqiyun dhabihi ilaa cariinihi baradiisii waidan haddaa kullu tarkiibin jumlo kaste oo min haadayni labadan oo kale ah lam yustacmal looma isticmaalin fii xaqiiqatihi macnihii loo dejiyey fayakuunu isticmaaluhu isticmaalkiisu wuxuu noqoni fii cawdati rajul ninka noqodkiisa alcaamil shaqaynaya ilaa beladihi dalkiisa u shaqaynaya hadalkaasoo kale marka loo isticmaalaa majaazan wlqariinatu qariinaduna xaaliyatun xaaliyo weeyi fama alcalaaqatu calaaqada waa maxay bayna alxaalayni labada xaaladood udhaxaysa yaatura maxay kula tahay yaatura maxay kula tahay kelmadda yaaturaa ma aha carabigii fasiixa ahaa kelmad la isticmaali jiray waa kelmad intan dambe soo korodhayoo iyaduna waxa weeyaan atadunnu ma u inay sax tahay maxayse kula tahay adaadii wax lagu weydiiyo laakiin carabigii saxda ahaa meelka dhacbayba kelmadaasi ku tahay qaanuunka carabiga ka qoran marka la eego khalad bay ku tahay sababtuna waxa weeye waxaan laysku ogolayn yaada iyo ficilku inay isgalaan lama ogola af waayo yaadu waa xarfunida oo waa min khasaais ilasmaa magacyadaa loogu dhawaaqaa yaa muxamed laakiin ficil loogu dhawaaqo yaa daraba baldhe ama yaa jaaa baldhe waa lagugu qosli kolkaa kelmada yaa turaa ah waa carabigan dambe laakiin way iska isticmaalaanoo waa wey waa loo isticmaalaa maxay kula tahay adi markii wa lagu weydiinayo fama alcalaaqatu calaaqada waa maxay bayna alxaalayni labada xaaladood udhaxaysa yaatunaa maxaad u aragtaa xaala rujuuci lgariibi ninka gariibkii markuu dib ugu laabanayo ilaa waanihi wadankiisa wa xaala rujuuci sayfi iyo seeftu markay dib ugu noqonayso ila qiraabihi galkiisa alcalaaqatu calaaqadu almushaabaha waa isshabihidda faina xaala rajuli ninka xaaladiisa alladii nasaxa ka qaxay can lawdaani wadanada caamilan isagoo shaqaynaya mujidan oo dadaalaya maadiyan oo tegaya fi lumuuri umuurta uma rujuucuhu noqodkiisa ilaa waanihi dalkiisa uu dib ugu noqdo bacda tuuli kadi dhibaato ada kadib tushbihu waxay shabahdaa xaala sayf seefta xaaladeeda alladii kaasoo ustulla la siibay lilxarbi dagaal iyo waljilaad in wax lagu garaaco aljilaad waa lagu garaacayay xataa idaa dafira markuu ku guulaysto binasri guusha markuu ku guulaysto caada ilaa himdihi galka ayuu dib ugu soo laabtaa wa milu dalika sidaasoo kale yuqaalu la odhanayaa waxalla layu mani cadaabihi aarkii ayaa beradiisa tegey markaad odhanayso aarku inta badan hadduu beradiisa tago aamin buu noqdaa qofka mujaahidkaee dagaalamayaana markuu beradiisi iyo wadankiisa tago inta badan aamin buu noqdaa markii hore una haysanin kolka xaggaasa layskaga shabahaya wa beytulmutanabi mutanabi beytkiisu yadullu wuxuu ku tusayaa wadcahu alxaqiiqi dhigidiis dhabtii xaqiiqadii dhabta ahayd calaa ana almariida ee ka buka alladii kaasoo yusaabu lagu asiibay bimaraaratin qadhaadh fii famihi afka ka haysta idaa shariba markuu cabo almaa cadba biyaha macaan wajadahu muran qadhaadh buu u arkayaa walaakinahu lam yastacmilhu uma isticmaalin haddana gabayga fi hada almacnaa macnahan bal istacmalahu wuxuu u isticmaalay fii man yaciibuuna dadka ceebaynaya bishicrihi gabaygiisa licaybin ceeb fii dawqihim dhadhankooga ashiciriyi gabayga ah ku salaysan wa dacfin iyo taag daro fii idraakihim haleelkooga aladabiyi adabiga ah ku salaysan fa hada tarkiibu tarkiibkani majaazun waa majaaz qariinatuhu qariinadiisana xaaliyatun baa la wlmushabahu hunaa halkana ka wax lagu shabahayaa xaalu lmulaciin kuwa lagu mamanaysiiyey xaaladooda weeyi bidamihi isaga inay wax ka sheegaan wlmushabahu bihi mushabahu bihiguna xaalulmariid waa nin xanuunsanaya xaalkii alladii kaasoo yajidu lmaaa zulaal biyaha macaan u arkaya muran qadhaadh inay yihiin miaal tusaalaha ahaali saddexaad maalu waa maahmaah carabiyun carabi ah asluhu maahmaahda asalkeeguna waxay ahayd anna qowman qoom baa ijtamacuu soo ururay litashaawuri si ay u tashadaan waalkhiaabati ay u wada hadlaan fi sulxi inay heshiiyaan bayna xayayni laba reer oo qatala rajulu nin uu dilay oo min axadihimaa midkood ka tirsani rajula nin min alxayi alaakhar reerka kale ah wa innahum lakadaalika iyagoo sidaaya ishor fadhiya idaa bijaariya waaba inan yar oo tudcaa lagu magacaabo jahiiza lagu magacaabo aqbalad way soo qaabishayoo fa anba'atum waxay uga warantay anna wliyaaa almaqtuulka la dilay qaraabadiisii dafiruu inay ku guulaysteen bilqaatili kii wax dilay oo faqataluuhu iyaguna ay dileen fa qaala qaa'ilun minhum dad mid odayaashii ka mid ahaa ayaa yidhi qatacat jahiizatu qowla kulli khaiib wa huwa tarkiibun waana tarkiib yutamahalu bihi waxa loogu maahmaahaa fii kulli mawdinin meel kaste oo yu'taa fiihi la keeno biqowli fasli hadal fasliya oo cadcad hadal iska waadixa ah, meel kasto la keeno aya loogu mahmaha fa anta taraa warniyo waad aragtaa fii kulli miaalin tusaale kasta oo min alamilati taa saabiqa tusaalayaasha hore ah anna tarkiiban tarkiib istucmila in loo isticmaalay fii hayri macnaahu macnihiisii alxaqiiqiyi ee dhabta ahaa waxaan ahayn wa ana alcalaaqata xidhiidhka bayna macnaahu lmajaazi macnaha majaaziga ah iyo wa macnaahu lxaqiiqi macnaha xaqiiqiga ah xidhiidhka ka dhexeeyaana hiyo lmushaabahatu inay tahay isshabihidda wa kullu tarkiibin tarkiib kaste oo min hada nawci noocan ka tirsan yusamaa waxaa lagu magacaabaa haddaba isticaara tamhiiliya alqaacida qaacidada koob iyo labaatanaad alisticaaratu tamhiiliya isticaarada tarkiibka oo istucmila la adeegsaday fii hayri maa wudica wixii loo dejiyey lahu isaga waxaan ahayn baa loo adeegsaday waa jumlo macnihii loo yaqaanay macnaha aan ahayn loo bixiyey licalaaqati lmushaabaha calaaqa mushaabaho iyo isku shabihid maca qariinatin oo qariino haysata qariinada oo maanicatin diidaysa min iraadati macnaahu lsli kolley iminka qaacidadaa yar macnaheegu kuguma adko oo waa majaaskii soo marnay laftiisii weya waaba majaasun dee waayo isticaara tamiiliya waa tarkiib tarkiib maxaa looga jeedaa ma kelmadba mise waa jumla maxaa looga jeedaa tarkiib jumla looga jeedaa jumlo dhammaystiran jumlada maxaa loo isticmaalay istucmila fii ayri maa wudica lahu halkii loo dejiyey meelaan ahayn baa loo isticmaalay alla maxaa taqaanaa jumlo majaasa alxamdu lilah kamida dee alxamdu lilah sal allahu alayhi wasalam kamida raximah llahu tacaala baa kamida waaasoo jumlaha ma macnii loo dejiyaa loo isticmaala markaad leedahay ka waran eh, nin baa dhintay markaasaa tii raimahullah raimahullah ma macnayn kartaa horta waa maxay raimahullah raximo mayna ficil maadi ahayn haddaad macnaysa waa maxay macnaheegii raimahullah ilaahay baa unaxariistay oo miyaad ogtahay inuu ilahay unaxariistay imika uba dhintee yaa inooga warramay inuu ilahay unaxariistay ma waxaad moodaysaa raimahullah inaad odhanayso ilaahay baa unaxariistay macnihii loo dejiyey waxay ahayd inaad tidha ilaahay baa unaxariistay ile waa maadiye odhan maysid ilahay baa u naxariistay allah unaxariistuunbaad odhani allah unaxariisto kolkaa macnihii loo dejiyey macnaaan ahayn weeyaan kolkaa taraakiibta noocan oo kalea alxamdu baa kamid a alxamdu lilah markaad doonaysa ilaah inaad mahad naqdo waxaad odhanaysaa alxamdu lilah baa mahad iskale inuu ilaahay mahad iska lahaa sow ogeyn marka horeba maxaad ad soo kordhisay aduu waxaad doonaysa ilaah waan kuu mahad celinaya inaad tia waan kuu mahadnaqaya inaad tidhaa kolka ilaahay baa mahadle baa tidhi mashakii baa ka taagan inuu ilahay mahad leeyahay kolkaa jumlada looguma talagelin ilaah baa mahadle inaad ku macnoiso ya ilaah baa mahadle waayo ilaah baa mahadle haddaad tidhaa mahadda ilaahay inuu iska lahaa cid kastiba way ogeyd laakiin waxaa la doonaya adigu ficilad soo kordhisay meesha oo ah ilaahu waan kuu mahadnaqaya ilaahu waan kuu mahadnaqaya ilan aduu mahadnaqad la samaynayso ayaa la doonayaaye u fiirsa markaa alisticaara atamiiliya kolkaa taraakiibta noocaas calaaqada kala saarta tarkiibka marka macnihiisa macnaan ahayn looga jeedo sidaa raximahullah iyo alxamdu iyo maahmaahyadii tarkiibka marka macnihiisa macna aan hayn lagu macnaynayo hadduu mahmaa yahayna isticaaru noqoni hadduuna maahmaah ahayn sida raximahullah oo kale iyo alxamdu lilah oo kale iyo sal allahu alayhi wasalam oo kale hadduuna maahmaah ahaynna wuxuu noqonayaa cashir inoo iman doono majaas wuxuu noqonayaa murakab ah oo iska majaas almursal ah majaas almursalkii xeerkiisa ayuu qaadan doonaa insha allahu tacaala isna wuu inoo iman doonaa kulley alisticaarau tamiiliya isticaarada tamiiliyadiihi tarkiibun waa tarkiib tarkiibka oo istucmila loo adeegsaday fii hayri maa kii hayrkiibaa loo adeegsaday wadica lahu loo dejiyey licalaaqati lmushaabaha calaaqada mushaabahada ah ayaana sababta wadata maca qariinatin qariine maceed ayaa la isticmaalay qariinada oo maanicatin diidaysa min iraadati macnaahu macnihiisii in loo jeedo alsliyi ee asalka ahaa namuudaj min amaali carab carabi waxay ku mahmaahi jirtay inay tidhaa qabla rimaai toogta ka hor ayaa tumla la buuxsadaa alkamaa'inu baagaga askariga waxaa loogu maahmaaha waxaad odhanaysaa war intaadan wax tooganin horta baagga sii buuxso baagga aad sidato ama gabooyaha sii buuxso intii adan wax tooganin soomaalidu waxay odhan jirtay baalka ay fallaadha ku ridato maxaa la odhan jiray gabooya la odhan jiray gabooye kolkaa bahalka falaadha lagu rito ayaa gabooye la odhan jiray inagu reerbaaba laga yaabaa inay dadka qaar moodayaan waxa weeye asalkiisu wuxuu ahaa bahalka fallaadha lagu rito ayaa af soomaaliga gabooye la yidhaha kamaain baa la marka af carabiga qabla rimaai toogta ka ayaa tumla la buuxiyaa alkamaa'inu baaga ama gabooyaha ayaa lasii buuxiyaa waxaa loogu mahmaaha mahmaahdan qof doonaya inuu guri dhisto oo lacagna aan diyaarsanin inuu guri dhisto ayuu doonayaa lacagna ma diyaarsan waxaad ugu maamaahi kartaa qof doonaya inuu sheekh noqdo aqoonna aan lahayn ashir buu doonayaa inuu dhigo mana garanaya cashirkaa qabla rimaai tumlau kanaa'inu qabla rimaai toogta ka ayaa tumla la buuxsadaa alkanaa'inu baagaga intaa ka hor baa lasii buuxsadaa alkanaain idaa qultahu markaad ku tidhaa liman yuriid ninka doonaya binaaa beytin guri inuu dhiso maalan tusaale ahaan qabla an yatawaafara ladayhi kiyayna agtiisa ku dhammaystirmin almaalu maalkii anta tarqumu cala almaai biyo ayaad wax ku qoraysaa haddaad aragto qof halkan dee biyo ama hawe wax ku qorayo oo kale qoraalkiisu ka warran haddaan baqara imika biyo ku dul berked biyumaa dul tago bismi illahi raxmaan raxiim baan idhi miyuu joogayaa ma ii muuqanaya loogu maahmaahaa qof daalaya daalaya oo shaqaynaya shaqaynayaoo haddana meeshii aan waxba kala kaxaynin isagoo madhanun ka kacaya amaa waxbarashuu ku daalayaa daalayaa amaa shaquu ku daalayaayo maalin oo dhan wakaa uu xamaalayaayo uu dhididayaayo shilinba uma soo kordhayo maxaa loogu maahmaahaya markaa anta tarqumu adigu waxaad ku qoraysaa cala alma biyaad wax ku dul qoraysaa waa faa'iide ma lihid idaa qultahu markaad ku tidhaa liman yeliju ninku madax adag liman yalixu nin ku celcelinaya shanin arin laa yumkinu suurtagal una ahayn alxusuulu minhu inuu helo calaa gaayatin hadafkiisii inuu qof aan ujeeddadiisii gaadhayninoo haddana halkanun kusii madax adag markaad aragto waxaad ugu maahmaahi maxay anta tarqumu cala almaa ijaabadiisii waa intaa iska soo baxay tamriinaat la ilisiyo ifridniyo waxaad qadartaa xaalan xaalo eeg halka maahmaah waxa loogu maahmaahi karaa kun arimood oo kala duwan hal maahmaaha markaad aragto ml baa la yidhaha afcarabiga ml hal maahmaaha haddaad aragto kun mawqif oo kala duwan baad ugu maahmaahaysaa oo maahmaahdu ay jiidanaysaa maahmaahdu ilaa xad bay macno ballaahan tahay kun mawqif oo kala duwan ayaad ugu maahmaahi kartaa kolka haddaba bal adigu ifrid waxaad qadartaa xaalan xaalo tajcaluhaa aad ka dhigaysid mushabahan inaad ku shabahayso likulli min ataraakiib alaatiya uma ajri samee alisticaarata isticaarada fii khamsati taraakiiba shan tarkiib labaatan mahmaahood ayuu inoo keenay labaatankaa mahmaahood waxa loogu mahmaahayo inaad xaalad ka mida sheegto un weeyaan isticaarada sida looga shaqaynayaan dee waad kitaabkuna uu ka shaqaynayaa labaatankaba labaatankaba wuu kuu keenaya adigu shan ka midun isku sooda intaadan kitaabka eegin si uga shaqeeyey innaka adigu laa tajni ka goosan maysid min ashawki qodaxda alcinaba cinab ka goosan maysid cinabku waa bahal yaroo aad iyo aad u macaan shaqo iyo hawlkaagama baahna xataa beeridiisaan hawlkaaga baahnayn geedkiisu hadduu kuu baxo markaad doonayso inaad cinabka aayar gurato waa loo xiiraa uun markastood geedka u xiirto midhuu kuu dhalaya kolkaa cinabkaasi bislaynkaagama baahna waxa ugu adagu kaaga baahda waa inaad maydho inaad maydho kaaga baahan karaa shaqadiisu waa intaa cinabku guridiisana de waad aragtay waxaad midhmidh u goynaysa maahee waa wax rucubrucub loo gooyo dhowr hal maqasa haddaad qaadato dhowr rucubood oo qurasa u goosato maantao dhan dhamay maysid xabad kugu filan baa laga yaabaa kolka hawli kaagama baxayso kolka waxaa loogu maahmaahaa qof baa laga yaabaa inuu adiga ku dhibo ama ha ahaato adin inuu kugu dhibo ama ha ahaato af inuu kugu dhibo haddana nafcigaaga iyo faa'iidadaada ayuu jaqayaa ama uu helayaa maxaad ugu maahmaahaysaa markaa innaka laa tajni min ashawki alcinaba qof baa jira meesha aflagaado iyo dhibaato iyo dhibaatun dadka la dhex jooga haddana wuxuu doonayaa dadkaasi inay xurmeeyaan oo la qiimeeyo ayuu doonayaa maxaa loogu maamaahay ninkaa innaka laa tajni min ashawki alcinaba waxaad beeratay waa qodax waxa lagaa maqlo ee lagaa arko eed samaysaa waa qodax dee ma qodax baad cinab ka rajayn haddaad ka waran qodax cinab ka rajayso innaka adigu laa tajni ka goosan maysid min ashawki qodaxda alcinaba inab ka goosan maysid waa maahmaah markaa qofka dhibaato sameeyee hadana dhibkiisaa abaal wanaagsan ku rajeeya ilan insaanku isku jiraaye qof baa intuu dhib sameeye haddana abaal fiican baan ku rajaynaya maba garanayaba in wuxuu sameeyey dhib yahayba abaal buuba ku rabaaba kaasaa loogu maahmaaha inaka laa tajni min shawki alcinaba anta tanfuku fii ramaadin anta tanfukhu fii ramaadin laqad asmacta low naadayta xaya walaakin laa xayaata liman tunaadi gabaygii odhan jiray ma garanaysiin waxaa loogu mahmaaha mahmahdanu soo qaatu gabay u bedelay anta tanfukhu fii ramaad war waxaad afuufaysaa dambas dabka marka la shidayo maxaa lagu shidaa harta dabka marka la shidayo kolka adaba ninka dambas afuufayo dambaskumadabbu u noqon dambas ayna dhibiiliba ku jirin waxa loogu maahmaahaa anta tanfukhu fi ramaad waxa loogu maahmaahaa markaad aragto wadaad cashir dhigaya laakiin dadkanuu u dhigayaaba ayna ahayn wax wax baranayaaba una ka dhex muuqan maxaad ugu maahmaahay anta tanfukhu fi ramaad war dambasmaad afuufaysaa markaad aragto aabbo waano badan oo laakiin ubadkiisa jecel inuu mar waaniyo si fiican u waaniyo ubadkuna ay xadhig lamesitaana noqdaan balaayo ayay ku noqdeen ubadkii mar kasta waaninayaa wuu waaninayaa laakiin ma iyagaa dhegaysanayaba waanadii oo socota ayay dhinac kale u jeedaan maxaad ugu maahmaahay markaa anta tanfuku fii ramaad baad ugu maahmaahaysaa anta tanfuku fii ramaad nin baad aragtay waa qof qiimo badan oo naxariis badan wuxuu arkay dad walaala ah oo isxumaynaya ilain dadkani waa dad kala dhintay markaasuu yidhi waan isku keenayaa markaasoo kanu taga u kanu taga u kanu taga wuu ku dhex miyuu rijo ka maxaad ugu mahmaahay kolkaa ninka ah? anta tanfuku fii ramaad war meel dambe fuufaysaaye meeshan raje kama soo jeedo meel kasta una raje ka soo jeedin ayaa loogu mahmaaha markaa anta tanfuku fii ramaad laa tanuri dura jawharta ku hor daadin amaama alkhanaasiir doofaarada war doofaarada jawharta ku hor daadin waxaa loogu mahmaahaa kelmadan ixsaanka iyo qiimaha hadaad siiso cidan mudanin cid aan ixsaankaba ahal u ahayn markaad siiso ayaa loogu maahmaaha laa tanuri durna amaama alkhanaasiir soomaalidu waa halkay kumaam ay ka odhan jirtay dameer muxuu sinjibiil ka garan bay soomaaliduna yidhaahdeen haddii dameerka shaah yaroo sinjibiille aad siiso iyo haddaad biyo yaroo iska xal ah aad siiso dee way u siman yihiinuun kolkaa waxay ka dhigan tahay qofka nacaska ah waxba ma qiimeeyo laakiin insaanka ilaahay caqliga siiyey ayaa wax qiimeeya kolkaa haddii aad qadariso haddaad sharfiso haddaad wanaagu samayso haddaad xum dee nacasku isagu waxaasoo dhan ma arko kolka waxa loogu maahmaahaa nacaska laa tanuri dura amaama alkhanaasiir warar jawharta ha ku daadinin doofaarada hortooda waa dadan waxba qiimaynaynin yabtadi sayda fii ciriisat lasad wuxuu ka uwaadhsay isleeyahay bare libaax haddaad ka warran adigoo dee leeb yarsita libaax tagtood halkan ka soo uwaadhsanayaa tidhaa adiga laftarkaaga maa lagu uwaadhsanaynin de ile bere libaax baa adiga laftarkaagaa lagu uwaadhsanayaa yabtaqi sayda wuxuu ka uwaadhsanayaa fii ciriishati اlasad bere libaax ayuu ka uwaadhsanayaa bere libaax nin odayaa ma habeen maalin dhaweydiga qosliyey maba dhaweyne waxaa dhacday buul yar baan deganahay buu yidhi guri yaroo jiingadaan ku jiraa buu yidhi oo laydhba faynuus buu shitaa anigoo wax akhrisanaya buu ayuu tuugii soo dhacay <laughs> markuu tuugii soo dhacay waa keliday ana faynuuskaar wax ku aqrinsanayaa buu yidhi waana saqbadh markuu tuugii soo dhacay buu iskaysoo ag taagoo gurigiibuu sidaa u buu yidhi <laughs> markaasu intuu sidaa u wax la qaadaba ka waayey markaasaana dhuu jawaabay waxaan ku yidhi buu yidhi adeerkan hortaabaana waxba ka waaye iskaga tag baan ku yidhi intuu qoslay ayuu baxay ninkii tuugii kolka wax loogu maamaa waa kaasoo kale meel hortaaba dee laga quustay haddaad tidhaa waxbaan ka sogeyn amaa lafahaaguba ay khatar ka gelayaan ka warran hadduu tuug tuug xadis yidhaa ka warran tuug baa tuug xadis leh maxaad odhan markaa muxuu loogu maahmaahayaa yabtagii shayda fii ciriisati lasad wuxuu ka uwaadhsa isleeyahay bare libaax bare libaax buu ka uwaadhsa isleeyahay waa loogu maahmaahi karaa yabtagii shayda fii ciriisati lasad waxaa kaloo loogu maahmaahi karaa meel ciidan degan yahay qof doonaya inuu khaaimo waa loogu maahmaahi karaa waayo inta badan ciidanku waa dad soo foojigan oo dee la socda xaaladda iyo waxa socda weeyaan hadduu amaatuu ka ahaada ama qof kale ha ahaadee uu is yidhaahdo ka waran halkaa bal ka soo yar faa'iidayso maxaa loogu maahmaahaa yabtaqii sayda fii ciriisati lsad isaga lafdiisaa la uwaadhsani akhada alqawsa baariiha war qaansada waxa qaatay kii sameeyey kii lahaa ayay qaansadu gacanta u gashay waa loogu mahmaaha waxaad aragteen in badan dee waa la garanaya waa loogu mahmaaha meeshay raggu iskugu yimaadiin waxaad arkaysaa ninbaa hadalka loo dhiibaya oo ninbaa loo dhiibaya oo ninbaa loo dhiibaya midbaad is odhanaysaa alla ile hadalkii wuu baktiiyey ninbaa ku tumanaya ninbaa dhinac kale ugu dhufanaya ninba hadalka sibuu u qaadaya markaasuu nin ilaahay carab u dhiibay iyo caqli ayuu hadalkii gacantiisa gelayaa markaasuu sidii loogu talagalay u dhigaya maxaad ugu mahmaahay markaa ahada alqawsa baariha arqaansada ninkii lahaabaa helay aansada ninkii lahaa ayaa helay ayaad ugu maamaaaysaa ciddii lahayd ayay aansadu gacanta u gashay waxaa loogu maamaahaa cid kaste oo shaqa dayacda oo shaqada markay dayacdo ay uga dambaysay cid shaqadii si wanaagsan uga soo baxda ayaa loogu maahmaahayaa akhada alqawsa baariha istasmanta daa waramin istasmanta waxaad shilays mooday daa waramin barar midu saaxiiba qof baa bararay bararay oo inuu waxaad mooday baruur leeyahay inuu baruur leeyihun maxaad u isticmaali markaa istasmanta daa waramin nin yaroo ilayn aan biilkiisaba haynin ayuu oday arkay laakiin iska dhalaalaya markaasuu odaygu is yidhi wallaahi ninkani waa dharagsan yaho shaxaad buu soo doontay ka yar biilkiisaba ma hayo wuu iska dhalaalaya uun <laughs> muxuu ugu maahmaahay markaa eeg istasmanta daa waramin ku bararsanayad bararkiibaad baruur mooday u odhanayaa bararkii ayaad malaha baruur moodayoo waxaad mooday inay baashii yag taaltaal anta tadribu fi xadiidin barid anta adigu tadribu waxaad garaacaysaa fii xadiidin bir baaridin qabow sawdiga bir qabow un garaacaya waxaa looguma birtu haddii la doonayo inay kala baxdo horta dabbaa la geliyaayo waa la kulayliya intaa kadib baa markaa la garaacaayoo la tumaa kolka anta tadribu fii xadiid waxaa loogu maahmaahaa fii xadiidin barid ninka shaqadiisu ayna faa'iida ka soo baxaynin wuxuunbaad wadaayo shaygaa ad wado wado wado wado ma tacab iyo rafaad mise faa'iide ka soo baxda tacab iyo rafaad mooye faa'iide ka heli maysid anta tadribu fii xadiidin baarid huwa yabni qusuuran dabaqyuu dhisayaa bigayri asaasin asaasna ma leh huwa yabni wuxuu dhisayaa qusuuran dabaqyo bigayri asaasin an luga ay ku taagan yihiinba ayna jirin yaa loogu maahmaaha huwa yabni qusuuran bigayri asaas waxaa loogu maahmaahaa cid badan baa loogu mahmaahi karaa suuqaad ugu maahmaahi oo meel kasta ayna mahmaahdaasi gelaynin ma jirto huwa yabni qusuuran biayri asaas waxaad ugu mahmaahi kartaa waxbarashaad ugu mahmaahi kartaa xataa waxbarashadu asaas bay u baahan tahay albaabka la garab maro oo laakiin aad cashiro naga culus oo intaa laale egoo dee waaweynun baanu dhiganaynaa kuwii hoosena waanu ka tegaynaa mahmaadaadu maxay noqoni huwa yabni qusuuran biayri asaas wuxuu dhisayaa dabaqyo aan ku taagnayn lugo likulli saarimin nabwa seef kastaaba marbay afbeeshaa seef kastaaba saarim waa seefta nabwana waa afbeelka seef kastaaba marbay afbeeshaa miyaadan arag nin geesiya oo mararka qaar ay wax ka yar khaldamaan ama yar lieca waxa loogu maahmaahaa likulli saarimin nabwa laa yuldaqu lmuminu muminka lagama qaniino min juxrin god maratayni laba jeer nebi maxamed baaba xadiid xataa ku isticmaalay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh muminka god laba jeer lagama qaniino lagama wada qaniino hal god ah wuu foojigan yahay oo mar haddii god laga qaniino mar labaad lagama qaniino waxaa loogu talagalay taariikhda kolley inaad ka faa'iidaysato halkuu walaalkaha ku kufay inaadan ku kufin taariikhda iyo macalinka weyn inaad ka dhigato wey waktiga waktigu inuu wax ku baro oo wakhtiga taariikh wixii hortaa dhacayna aad eegto intaad joogtay waxa dhacayana aad eegto kadibna aad wakhtiga ka faa'iidaysato ayaa muhiima laa yuldaqu lmuminu muminka lagama qaniino min juxrin god maratayni laba jeer haddii ka warranin laba maalmood intuu kuu yimaad ninbaa maalin kuu yimid markaasuu wax kuu sheegtay markaasaad run mooday markaasaad wuxuu doonaya aad siisay uu ka tegey dibbaad ka ogaatay beehnaale inuu ahaa maalintii dambuu kuu yimid maxaad ugu mahmaahi isla wixii kale kuu sheegtay maxaad ugu mahmaahi markaa laa yuldaqu lmuminu min juxrin maratayn almawrid alcadbu ceelka biyaha macaani kaiiru ziaam wuu cidhiiri badan yahay ceelka biyaha macaani almawrid alcadbu ceelka biyaha macaani kaiiru ziaam wuu cidhiiri badan yahay yaa loogu mahmaahaa almawrid alcadbu kaiiru ziaam yaa loogu mahmaahaa waxaa loogu mahmaaha almawrid lcadbu kaiiru ziaam waxaa loogu mahmaahaa hadalkan haddaad aragto nin wadaado oo dadku un ay ku agxoonsan yihiin mahmaadiisu maxay noqonaysaa almawrid lcadbu kaiiru ziaam ceelka biyaha macaani wuu celiiri badan yahay shirkad iyo meherad baad aragtay dadku ayna ka kala baxaynin maxaad ugu mahmaahay markaad marayso almawrid lcadbu kaiiru ziaam icqilhaa war hashaada dabro oo watawakal ilaahay tala saaro hasha dabro ilaahay tala saaro maamaadu waxay ku leedahay hashaadana dabro ilaahayna tala saaro kolkaa eeg ficilkii laguma diidaya markaa ficilkii laguma diidaya ficilka adigu la imo ilaahayna tala saarashadiisa ku darso iminka tusaale kasabka waa amray haddaad aragta nin la-anu ilaahay baan tala saarto ilaahay ba risqiga keenayo waan hurdi un ka war waan iska hurdi un ka war bartaun ilaahay risiga isagaana siinaya intuu ku arsaaqayna ka yaraysan maysid laakiin man asbaabta lagu amrin adigu asbaabta la imo ilaahayna tala saaro subxaanahu watacaala asbaabtii la imo kolkaa icqilha hasha dabro waxaa laguu leeyahay waa asbaabtii la imo ha seexanine aduu horta ficil samee ilaahna tala saaro icqilha war dabro hasha oo watawakal ilaahay tala saaro waxaad ugu mahmaahaysaa markaa qofka doonaya ee kule kelimatu xaqin yuraadu biha albaail ilaahay saw shay kaste ma qadarin haa saw ilaahay intuu ii qadaraya risqiyuun heli maayo haa dee waaban seexani waa runtaa ilaahay wuxuu kuu qadarun baad heliye laakiin asbaabtii meedee icqilhaa watawakal ayaad odhanaysaa markaa icqilhaa watawakal war hashana dabro tala ilaahayna tala saaro anta taxsudu waxaad goosanaysaa maa zaracta waxaad beeratay waxaad aragtay qof baa markaasuu markii dambe nastay wuxuu ku nasta ayuu helay maxaa loogu maahmaahayaa markaa anta taxsudu maa zaracta war wixii aad horay u beeratay ayaad midhihiisa cunaysaa alqi dalwaka war ku tuura fi dilaa'i waadaanada macooga waadaantaada sida waadaanada loogu tuuranaya ugu tuuro ninka markaad aragto qof xishoonaya meelay rag wax ku qaybsanayaan ayuu nini ka xishoodo u faagto halkaa adan istaagay maxaad ugu maahmaahay markaa alqi dalwaka fi dila war waadaantaada waadaanada soo raacso oo ragga wax la qaybso alqi dalwaka fi dila baad ugu mahmahaysaa markaa yukharibuuna buyuutahum guryahooga waxay ku duminayaan biaydiihim qacmahooga guryahoogiibay qacmahoogun ku duminayaan markaad aragto qof isagii uuni isdhaawacaya maxaad samayn ama isagii uuni isdilaya markaad aragto maxaad ugu mahmaahi yukharibuuna buyuutahum biaydiihim ina alxadiida birta bilxadiidi bir baa yuflaxu lagu jaraa war birta bir baa lagu jaraa yuflax lagu jaraa maxaad ugu maahmaahay waa halkay soomaalidu ka tidhaa lafegeri iyagunbaa laysku jebiyaa waa lafegeri lafegeri iyagunbaa laysku jebiyaadii weeyi ina alxadiida birta bilxadiidi bir baa yuflax lagu jaraa birta birunbaad ku jari kartaa kolkaa iyagaa laysku diraa laabuda lilmasduuri an yanfuaa laabudda waxaa lagama maarmaana lilmasduuri ninkay laabtu xanuunaysaa an yanfua inuu wax isku akriyo ama uu wax isku tufo laab xanuun wuxuunbu isku tufi kay laabtu shafku kuu xanuunaya wuxuunbu isku tufi maxaad ugu mahmaahaysaa laabuda lilmasduuri an yanfua qof xanuunsanayo kolba dhakhtaruun tegayaad aragtay dhakhtarkanuu tegaya oo kanuu tegaya oo kan war maxaa ku dawakiyey baad ku tii arya ahe maad markaas war maxaa ku dawaqi kanunbaad shalay u tagtay oo kanaad maanta u tagtay oo kanaad ku socotaa maxaad odhanaysaa markaa muxuu ku odhanayaa laabudda lilmasduuri an yanfusa ereyga masduura inta badan luqada khafi weeyaan kelmadaasi masduur dadku aad uma fahmaan kelimatu masduur masduur waa ka qofka laabto ka buka ayaa masduur la yidhaah qaaciday aad u badan ayay leedahay likulli jawaadin kabwa faras kastaaba marbuu kufaa faras kastaaba mar buu ku yaad ugu maahmaahi saaxiib wanaagsanood lahayd aad u toosnaa ayaa khaldamay maahmaahda aad odhanaysaa waa maxay markaa likulli jawaadin kabwa waman qasada albaxra istaqalla sawaaqiya waman qasada albaxra badda ninka u qasdaa istaqalla wuxuu iskaga tagaa asawaaqiya webiyada ayuu dhaafaa nin bad helay webi muxuu ku fali waxaa loogu maahmaahaa qof baad aragtay meel qof aqoon badan aqoon badan aqoon badan u tegey kolkaa yuu dhaafay dad badan oo ka sokeeyey oo dee aqoonta isaga ka soo darsan jiray oo isaga ka soo qaadan jiray ayuu dhaafay markaasuu qofkii aqoonta ay ka soo qaadanayeen buu u tegey maxaad ugu maahmaahay markaa waman qasada albaxra baddaka u qasdaa istaqalla sawaaqiya wuxuu iskaga tagaayuu ilaawaaba sawaaqidii webiyadii iyo dooxyadii iyo waxaa uu iskaga tagaayo wax macna ma sameeyaan axashafan wa suua kiila axashafan maxashaf iyo wasuua kiila kayle xunbaa layskugu kay daray waxaa loogu maahmaa ninkan laba dhinac laga dulmiyo laba dhinac haddii laga dulmiyo ayuu ninku ku maahmaaha maahmaahdan axashafan wasuua kiila laba jee laba dulmiyoonku qaban ayaa lagugu sameeyey laba dulmiyoonku qaban ayaa lagugu sameeyey maxaad odhani markaa axashafan wasua kiila ninbaa beri timir soo iibsay is yidhi suuqii mid quruntay timir xumaatay baa laga iibiyey horta kow timirtii xashaf bay noqotay qiima miyay markaa waa qiima male gurigiisiibuu tegayo ilan haddana kiilihii lagaga iibiyeyba naaqis buu ahaa ninkaa maxaa laga dulmiyey laba dhinac dhinac horta timirtii timir xun bay ahayd dhinaca kalena kiilaheegiiba caadi maahayn markaa ciilkii ayaa ka hadliyey oo maahmaahdanuu soo tuuray markaasuu yidhi ah, xashafan wasuu'a kiila ma waxaa layskugu kay daray xashaf timir xumaatay iyo kaylxumo ayaa layskugu kay daray buu yidhi ma labadaa ayaa layskugu kay daray makhaayad baad fadhiisatay shaah baad ka iibsatay shaahaagiiba muxuu noqday horta koobkaagiiba naaqis buu noqday koob yaroo dhiman baa laguu keenay waxa ka sii daran haddana koobkuba koob dhadhan le ma aha malaha biyun baa laga soo daray maxaad ugu maamaahay marka axashafan wasua kiila axashafan wasua kiila koobkaa naaqiska ah dad baaba malaha ka naaqiska ah, oo un cabee bal qolada koobka naaqiskae ah, cabtaa xagga fiqigana ha yar eegaan koobka naaqiskaah dadka cabaa <laughs> inay fiqigana eegaan maynaydin la ahayn koobka gaaban koob gaaban noo dhiib qolada leh fiqiga ubaa arrinkaasi fiqigu u baahan yahay culimo shay markaad iibsanayso waa inuu kayl macluuma leeyahay shay markaad iibsanayso kayl macluuma waa inuu leeyahay haddaad koob wax ku iibsanaysa dee koobka waa in lagugu qiyaasaa ila wabaad iibsanaysaaye eeg waxbaad iibsanaysaaye o waaan ad iib dad markaad wax kale iibsanaysiin waxaaga waa inuu macluum yahay kayl macluum wasan macluum wax macluuma waa inuu yahay haddii laakiin koob gaabanaynu nidhaa labada qofee isag fadhiye mid kasta koob gaaban loo keeno isku meel ma taagna de inay kala duwanaato sow koob gaaban gacantii ma qiyaasi karayso laakiin koob markaad ku yaryar haynoo sameeyaan markaa hadday doonayaan in ku gaaban laga cabo koobab yaryar ha sameeyaanoo kaa lagu qiyaaso ilan waxaan ummaddani waa xuquuqdu waa sideedaa loo ilaaliya oo shareecadu sideeday u ilaalisaa waxay ku leedahay dad wax iibsanayso wax macluuma iibso iska dhaaf waman qasada albaxra axashafan wasuua kiila labaatan maah maahood ayaynu halkaa ku haynaa culimo labaatan maah maahood ayaynu halkaa ku haynaayo mid kaste wax loogu mahmaahayo bayin waxaad caddaysaa nawca kuli isticaaratin isticaaro kasta nooceega caddee oo min alisticaaraat alaatiya isticaarooyinka soo socda ah kasta sheeg oo isticaarooyinka soo socda ah waa ajrihaa samee qaala almutanabi wuxuu yidhi غضى الوفاء فما تلقاه في عدة وأعوز الصدق في الأخبار والقسم غاضى waxa yaraaday alwafaau ballan oofintii ayaa yaraatay ballan oofintiisa ota meeshaba ka baxday buu yidhi haada waxaa la odhan jiray af carabiga rasmiga ah biyuhu markay gurhaan haada waxa yaraaday alwafaau ballan oofintii famaa talqaahu heli maysid ballan oofinta fii ciddatin meel lagugu yaboohay meel haddii wax laguugu ballan qaado weligaa ballanqaadkaa kioo lagaga soo baxay heli maysid wa acwaza waxaa kaloo yaraaday asidqu runtiibaa fil akhbaari wararka iyo walqasami dhaartaba ku yaraatay dhaartiina laga heli maayo buu ku yidhi run warkiina laga heli maayo run sawta runtiiba baaba'day buu ku waxaad arkaysaa kolkaa aada alwafa aadada ayaa loo jeedaa waa mahma aada waxaa yaraaday alwafaau oofintii ballanta ayaa yaraatay famaa talqaahu heli maysid fii ciddatin meel lagugu yaboohay ballantii oo lagu oofiyey wa acwaza waxaa yaraaday asidqu runtiibaa fi lahbaar xagga wararka iyo walqasam dhaartaba ku yaraatay qaala albuxturi wuxuu yidhi إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال طبيب إذا ما الجرح مركا داوحا رم لا يسكو دايو إن لهجاتيو لا دايو رم لا دايو على فساد نساقو بكا تبين وحا عدانيس فيه دحديس إهمال طبيب نختاركو إنو إهماليي وضيعي أيا عدانيس داوع وين با قفك كيال dee dhaawaca gunta in laga soo dhayay ahayd dushaa laga dhayay dusha sare unbaa laga dhayay hoostana naburkii wakaasoo uu kasii baqbaqaya una uu kasii xumaanaya dushaa sarena waa laga yardhayayayo dushaa sare unbaa laga yar hagaajinaya maxaa arrigaa ka caddaanaya markaa inuuna dhakhtarku daacad ahayn baa caddaanaysa qofkii dhakhtarka ahaa inuuna ahayn qof daacad ah ama aqoon leh ama ihmaal inuu ku dhacay idaa maljurxu marka dhaawaca ruma la hagaajiyo ama la dhayo calaa fasaadinkiioo gudaha hoose ka bukaa tabayana fiihi waxa ka caddaanaya ihmaalu abiibi dhakhtarkii inuu ihmaaliyey wa qaala shaacir gabayaa kalena wuxuu yidhi mataa yabluqu lbunyaanu yowman tamaamahu idaa kunta tabniihi wadulcarshi yahdimu mataa yabluqu goormuu al albunyaanu dhisku yowman maalin un tamaamahu inuu dhammaystirmo idaa kunta tabniihi markaad adigu dhisayso wadulcarshi yahdimu allaha carshiga lihina uu kaa duminayo waayruka yahdimuna wuu qorayaa waa sax waayruka yahdimu wadulcarshi yahdimu waayruka yahdimu labaduba horta way jiraan wuxuu ku leeyahay camalkaaguma meel buu tegi hadduu ilaahay duminayo wax ilaahay duminayaa meel ma tago ma fogaado ma dhammaystirmo ilaahay baaba duminaya waxan laakiin wax ilaahay dhisayo ayaa dumin karaad u malayn waa kinaaya macnaha mafhuumiga ah ayaa cagsiga ah wax ilaah dhisayo subxaanahu wa tacaala oo allah waaxidkii uu dhisayo meel kolkaa cid dumin kartaa ma jirto mataa goorma ayuu yabluqu gaadhi albunyaanu dhismuhu yowman maalin un tamaamahu inuu dhammaystirmo idaa kunta markaa tahay tabniihi mid adigu dhisaya wa gayruka kayrkaana yahdimu mid duminaya markuu yahay qaala allahu tacaala allaa yidhi ihdinaa nagu hanuuni ilaahayow asiraada almustaqiima jidka toosan ilaahw nagu hanuuni siraadda waxay ahaan jirtay wadooyinkan gawaadhidu inoo marto haadadka waaweyn baa siraad la yidhaahdaa iminkana waxaa looga jeedaa siraadkan qawaacidda diin baa looga jeedaa maadan arkayn isticaara inay ku jirto dariiqii caadigaha ah, lugtu maraysa iyo qawaaciddii diinta la yskugu kaa shabahayaa wa qaala tacaala alla yidhi wa taraknaa bacdahum qaarkood baanu ka tagnay yowmaidin maalinta ah yamuuju fii bacdin isagoo mawjadaynaya ama dhaqdhaqaaqaya wa nufika fi suuri suurkiina waa la afuufay fa jamacnaahum waanu soo ururnay ummaddii jamcan ururin meel qura ayaanu iskugu keenay waa qiyaamadii wataraknaa bacdahum yowmaidin yamuuj dadkoo mawjadaynaya kolkaa yamuuj maad arkayn isticaara inay ku jirto ilan baddaa mawjadaynaysaye dadku say u mawjadaynayaan maalinta carafo oo kale laga soo socdo haddaad eegto dadkoo mawjadaynayaad arkaysaa kolkaa qiyaamada sidaa iyo si intay doonto ka daran weeyaan dee ummaddu siday u mawjadaynayso kolkaa waa mawjad madax madow oo dhaqaaqaya mooyaane wax kale inaadan arag baa laga yaabaa ilaahay baa qiyaamada tilmaamaya markaasuu alla yidhi wa taraknaa bacdahum qaarkood ayaanu ka tagnay yowma idin maalintaa yamuuju isagoo mawjadaynaya fii bacdin qaarka kale dhexdiisa wa nufika fi suuri suurkiina waa la afuufay miyaadan arkayn wa nufika fi suur waa la afuufay baa iminka la yidhi waa maadi miyaa la afuufayse waa la afuufi doonaa waa mudaaric sow maaha waa inagii ogeyn raximahullah oo kale raximahullah haddii aan soo sheegina markii dhaweyd oo kale wanufiqa fi suur fa jamacnaahum wa qaala albaruudi baaruudi ninkii la odhan jiray wuxuu idhi fii lujati lbaxri badda mawjadeeda waxa dhex yaala maa yugnii wax kaaga filan can ilwashali biyaha yar haddaad badda mawjadeeda tagto waxaad dee biyo yar xasuusan maysid buu kuhi washal waa biyaha yar ayaa washal la yidhaahdaa alqaliil min almaa baa washal la yidhaahdaa fii lujati lmaai badda mawjadaynaysa waxaa ku dhex jira amaa gudaheeda maa yugnii wax kaaga filan can ilwashali biyaha yar war biyaha wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi waman malaka albilaada bigayri xarbin yahuunu calayhi tasliimu lbilaadi waman malaka albilaad ninka waddanka boqor ka noqda bigayri xarbin dagaal la-aantii dhibaato iyo dhib isagoonu soo marin haddii ninka boqor laga dhigo yahuunu calayhi waxa u sahlan tasliimu lbilaad inuu waddanka dhiibo inuu waddanka dhiibo cadowgu dhiibo ayaa u fudud dhib uma soo arage kolka waxaa loogu maahmaahaa qof kaste ama insaan kaste oo shay uu bilaadhib ku soo galo ayaa loogu maahmaahaa shayganaa bilaadhib ku soo galay dee fudaydsanayaayo si fudud buu isna usii bixinayaa wa qaala waxaa kaluu yidhi adaa'ad lahum axsaabuhum wa wujuuhuhum duja layli xataa nadama ljazca niman buu ammaanayaayo wuxuu yidhi habeenka madow markay nimankaasi soo galaan wejigooga iyo sharaftooda ayaa laydh noqota buu yidhi kolkaa dadku laydh kaleba ma shitaane sida cadceedoo kale dadka ugu soo baxaan iyo dunida oo nuurkooga ayaa la iska daawadaa buu yidhi ninka kuusha ama kuusha taxaya kuushu waa irbad islaanta dunta gelinaysa oo kale irbadda soo afkeeguma dhuubna halka dunta laga geliyo kolkaa ka dunta gelinayaana caadi buu dunta u gashadaa waayo iftiinkan caawiyey waa maxay waa wejigooga iyo sharaftooda ayaa nuuraysa wejigooga iyo sharaftoodaanuna kolka waxaad ogaataa iftiinku waa laba miday indhaheennu arkaan waa kan cadeedda iyo laydhka iyo mid caqligaagu garto caqligaagu ku garanaya shaksiga sharaftiisu iftiin buu iyo nuur laakiin caqligaagaa garanaya nuurka qofkani uu sito adaaat lahum way u ifisay axsaabuhum sharaftoodu iyo wa wujuuhuhum duja leyli habeenka madoobaa ayay u ifisay xataa nadama aljazca ilaayoo kuusha uu taxo aaqibhu kii daloolinayeyba wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi waman khadaba alaxasnaa atu yaroo qurux badanka u sheeka taga lam yuglihi qaali kuma noqdo almahru meherkeegu meherka ay ku xidhaa qaali kuma noqdo waa mahmaah ibnulqayim buu ahaa kitaabkiisa ninkii ku keenay gabay buu u bedelay laakiin ibnulqayim mahmaahda waman khaaba alxasnaaa lam yuglihi lmahru waxaad eegtaa waman khaaba alxasna waxaa loogu maahmaahaa shay qiimale ayaa doonaysaa shay qiimale ayaa doonaysaa nin baad arkaysaa u tartamaya meel adagbu ama madaxweynenimuu doonaya inuu u tartamo meel lamiduu doonaya inuu tartamo inuu wax u ma doonayo waxbaan u hurayaa male wuu diidayaa ugu maahmaahay waa maxay waman khaaba alxasna waman yakhub alxasnaaa lam yulihi lmahru ama waman khaaba alxasnaaa lam yulihi lmahru ina yaroo qurux badan ninka dee u sheeko tagaa ama inuu guursado doona lam yulihi lmahru meherkeygu ma fogeeyo meherkeygu qaali kaste ha ahaadee ku fogayn maayo kolka haddaad shay qiimale doonayso dee wax uhur weeyaan shay qiimale markaad rabto xaaji wax uhur wa qaala mutanabi ilayki fainii lastu miman ida taqaa cidaada alafaacina ma fawqa alcaqaaribi ilayki inana iga baydh buu yidhi ilayki inana iga baydh fainii anigu lastu ma ihi miman dadka ida taqaa markuu ka baqo cidaada alafaaci abeesooyinku inay qaniinaan naama ku seexda fawqa alcaqaaribi dabaqalooca dushiisa dadka ku seexda ma ihi buu yidhi anigu ma ihi buu yidhi dadka ka baqaan dabaallooca ku dul seexdhimay waxaa loo soo qaataa abeesadana si sharaflaa loo dhintaa baa la yidhaahdaa abeesada hadday abeesa ku qaniinto ama amas ku qaniino si sharaflaad u dhimani dabaallooca iyo hangaraalbaalkan eh, eh, hangaralaha la yidhaahna ama aleelaalaha la yidhaahdana de waxa wey si silica weeyaan wuu ku silcinaya mana dhimanaysid wuuna ku silcinayaayo xanuunka iyo silica galgalashadaadaa badnaanaysa kolkaa wuxuu yidhi waxa loogu maahmaahaa qofkan qofka intuu fulayga noqduu geerida ka boqo dulliga doorta ya dulli anigu ma ihi buu dadka geerida dulliga ka doortee geerida ayaan doorbidaaya inana iga gud iga baydh buu yidhi iga baydh fa innii anigu lastu ma ihi miman dad ma ihi idataqaa markuu ka baqo cidaada lafaaci abeesooyinka qaniinyadooda naama ku seexda fowqa alcaqaaribi hangaralaha dushiisa hamoodin inana inaan hangaralaha ku dul seexanayo buu yidhi ma ihi dadkaas anigu anta ka mustabcidi tamri ilaa hajrin anta warniyahow adigu ka mustabcidi tamri timirta nin u alaabeeyey oo kaluun baa tahay ilaa hajrin meeshii hajra la ereyga mahmaada waxaa laga yaabaa dadka inay ku yar adkaato laakiin sababtu ereyadeedaon la fahmin weeyi mustabcid macnaheegu waxa wey mustabcid bidaac ma garanaysin bidaac bidaac maxay ahayd alaabta suuqa la dhigo maan bidaac la odhan bidaacadda dee alaabta weeyaan biaacibaa ficil laga sameeyey istabcada la yidhah istafcalaha istabcada wuu alaabeeyey wey markaa wuu alaabeeyey ismi faacil baa laga ishtiqaaqday markaas mustabcidin baa kolkaa loo ishtiqaaqday mustabcidin hajar meesha la yidhaahdaana waa meel yaman ku taallo oo timirta sida ay uga baxdo laga amakaagay timirta siday uga baxdo waa laga amakaagay haddaba ka waran nin hargeysa timir ka qaadayo halkay timirtu ka soo baxaysay nin timir dib ugu celinaya ka waran waxaa loogu mahmaahaa mahmaahdan haddaad istidhaahda ka waran ninkaa aqoon badan cashir udhig ninkaa aqoon badan haddaad tidhaa sheekhanaa intan kuu dhigiyo kaalay cashirkan anaa dhigiyo kaalay mahmaahda ku haysataa maxay noqonaysaa mahmaahdanay noqonaysaa markaa anta adigu ka mustabcidin ay ka mustabcidi tamri ka naaqili tamri nin timir u wada oo kaluunbaa tahay ilaa hajrin meeshii hajri la odhan jiray hajira nin timi geynayoo kaluunbaa tahay ninbaa gabay bay ku jirta oo ninbaa beri hore eh, taabiciyiintii bay ahayd ayaa mahmaahda loo sheego nacam buu nacam haa idaa jafa arduhaa ya markay dhulkeegu engego ha marka dhulkeegu engego ee timirteedu qallasho halkaa anaa timirta geyn doona buu yidhi halkaa timirta geyn doona wa qaala mutanabi mutanabi waxaa kaluu wa qaala almutanabi mutanabi waxaa kaluu yidhi muxuu qorayaa okay mustabdic bidaac kolkaa ma bacduu dambaysiinaya okay waa sax weeyaan waa bidaac saasunbaa weeyaan waa mustabdic caynkaa wey wa qaala almutanabi mutanabi wuxuu yidhi wtuxyii lahu lmaala sawaariimu wlqanaa wayabtulu ma tuxyii tabasumu wljadaa faculun mafaaciluun faculun mafaaciluun faculun mafaaciluun faculun mafaaciluun watuxyii lahu waxa u nooleeya almaala maalka waxa u nooleeya asawaarimu seefaha iyo walqanaa warmaha horta ninkani maalka xaguu ka helaa dee seefiya waran baa u keena waa qaniimadii gaalada uu kala soo hadhayey wa tuxyii waxa u nooleeyo lahu isaga almaala maalka asawaarimu seefaha iyo walqana warmaha wa yaqtulu laakiin waxa dila maa tuxyii wixii ay noolaysay kuwaasi atabasumu dhoolla caddaynta iyo waljada waxbixinta wuxuu ku leeyahy seefta iyo warankuna maal bay u keenaan dhoolla caddaynta iyo waxbixintuna hantidiisay baabi'iyaan mar alla markuu dhoolla caddeeyaba maal buu qaybinayaa buu kuleeyahay maalka dhoolla caddayntiisanu wax ku qaybiyaa waxbixintuna waa noocaasoo kalun wa tuxyii waay waxa u noolaynaysa lahu isaga almaala maalka waxa u noolaynaya asawaarimu seefaha iyo walqana warmaha wa yaqtulu waxaa dilayaa maa tuxyi kii ay noolaysay kuwaasina atabasumu dhoolla cadaynta iyo waljada deeqsinimada ama waxbixinta ayaa dilaya bimacnaa waa qani buu ku waa qani welibana deeqsiya deeqsinimada ayuu kolkaa ku bixinaya wa qaala wuxuu idhi yukhaaib isagoo la hadlaya sayfa dawla isagoo sayfu dawle ninkii la jiray la hadlaya ayuu gabaygan tiriyey markaa wuxuu yidhi alaa ayuha sayfu ladii laysa muqmadan walaa fiihi murtaabuun walaa minhu caasimuun anaa ayuha sayfu seeftan alladii kaa laysa muqmadan aan galbal ku jirinow seeftan bilaagalka ahay buu yidhi walaa fiihi dhexdiisana uuna ahayn murtaabun wax shikiya ee shikina uuna ku jirinow walaa minhu xaggiisana caasimun wax kaa ilaalin karaa uuna jirin sayfudawle cid kaa ilaalin kartaa ma jirto ilaahay mooyaane buu leeyahay wuu ammaanayaa sayfudawle hadduu ku maago cid kaa badbaadinaysoon ma jirto wuxuu ku leey waana seef bilaa gal a buu ku leeyahay sayfudawlu markaa la hadlayaa alaa ayuha sayfu seeftan alladii seefka laysa muqmadan aan galka ku jirinow walaa fiihi dhexdiisa uuna ahayn shakigu uuna ku jirinow walaa minhu xaggiisana caasimun wax kaa badbaadiyaaba uuna jirinow laa yaduru saxaaba daruurta madhigo ma dhibo nubaaxulkilaad ayda cideedu waxaad ka warantaa ku miskiinoon waxba kula soo gaadhayn baa halkaa suuqa ka hadadla alla wuxuu kula soo gaadhayaaba ma jiro laba qofoo isku sharafaba ma ihidin maxaad ugu maahmaahay markaa laa yaduru saxaaba see daruuraha waxba ma yeelo nubaaxulkilaab ayda ciyaysaa aygu hadduu ciyo daruur muxuu yeelayaa daruurtu miyay og tahayba waxay ka og ma jiro waxaa loogu maahmaaha markaa laa yaduru saxaaba nubaaxulkilaabi laa yaxmadu sayfu seeftu uma mahadnaqdo kula man xamalahu nin kastoo sita war seeftu nin kasta mayna u mahadnaqdaad moodaysaa dee nini waa fulay ula cararaa uun ushaaba dhahanta ninna waa geesi xaqeegiibuu sidii seefta seefnimadeedii lagu ogaanayaa seeftu inay seef tahay ayaa lagu fahmayaa amase lagu ogaanayaa laa yaxmadu sayfu seeftu uma mahadnaqdo oo seeftu uma mahad celiso kula man xamalahu shaksi kaste oo xambaara ama se qaata seeftu ha u malaynin inay u um-, mahadnaqaysa hamoodin wadii raaximin qallamtu adfaara didnihi bixilmiya canhu waah walaysa lahu xilmuun insha gabayga hainoogu joogto wallahu aclam